alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsala allahu wslama wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu casharkeenna waa kii tobnaad oo ka mida kitaabkii khud caqiidata kaamila alkitaabi wa sunnati saxiixa waxaan rajaynayaa insha allahu inuu noqon doono darsiga ugu dambeeya kitaabka waxaynu soo gaarray halka musanifku uu yidhi aljihaadu walwalaa'u walxukmu waa saddex qodob aljihaadu waa dagaalanka la dagaalamo ee jidka ilaahay lagu dagaalamo walwalaa-u waa wilaayada iyo gacalnimada iyo jacaylka iyo walxukmu maamulka macnaha yaa lala jihaadayaa kow alwalaa waa maxay yaa xiriir iyo saaxiibtinimo iyo gacalnimo la siinaya oo sokeeyo laga dhiganaya waalxukmu xukumka yaa iska lahoo wa xukumaya su-aasha afartan iyo afraad maa xukmul in la dagaalamo xukumkeedu muxuu yahay fii sabiililaahi jidka ilaahay lagu dagaalamo jawaab aljihaadu in la dagaalamo jihaadku waajibun waajib weeye bil maali xoolaha in lagu dagaalamo ha u qaadanin bil maali xoolaha in lala dagaalamo maah markaad dagaalamaysid inaad gaalada xoolahaaga kula dagaalantid kow iyo nafsi nafta in lagula dagaalamo dee naftaada gaalada aad ka horgeyso kula dagaalantid iyo lisaani carabka inaad kula dagaalantidoo dee baadilkooda iyo waxooda xuna ay wataan aad carabka ku caddaysidoo tiraahda waxba kama jiraan qaala allaahu alla wuxuu yidhi tacaalaa sarreeye infiruu baxa oo jihaadka aada khifaafan xaala a tihiin kuwa fudud wa hiqaalan xaala a tihiin kuwa culus wajaahiduu dagaalama biamwaalikum xoolihiinna ku dagaalama iyo wa anfusikum naftiinna fii sabiililaahi jidka ilaahayna ku dagaalama wa qaala sala allahu calayhi wasalama rasuulku wuxuu yidhi jaahiduu la dagaalama almushrikiina gaalada biamwaalikum xoolihiinna kula dagaalama iyo wa anfusikum naftiinna iyo wa alsinatikum carabadiinna intaba kula dagaalama saxiixun waa xadiis saxiixa rawaahu abu daawuuda abu daawuud baa wariyey aayaddu waxayna tusinaysaa in la dagaalamo jihaadkana loo baxo infiruu baxa khifaafan waa maxay saddex macnoba waa soo gelayaan khifaafan idinkoo fududoo dhallinyaro ah dhallinyaro jihaadka aada ama khifaafan idinkoo fududoo dhaqaala haysta oo qofkii dhaqaala haysta waa qof fudud eh ha baxo iyadana jaahiduu waxaa la mid ah wa hiqaalan idinkoo culus waa dadka waaweyn ha baxeen wa hiqaalan dadka culus dadkan waxba haysanay ha baxeen ayaguna hadday u suurtoobi karto kulli waa soo wadagelayaan marka maxaa lagu jihaadayaa waxaad ku dagaalamaysaa oo qaadanaysaa xoolahaaga haddaad naftii iyo xoolihii isku dari kartid waa khayr xoolahaagaad kaxaysan maalkaagaad qaadan naftaadana jihaadkaad ku geli haddaadan heli karin naftaada oo nafti kugu adkaatay waad xanuunsan tahay cudurdaar baad leedahay maba bixi kartid xoolaha dhiibaysaayo xoolahaagaa diinta ilaahay loogu gargaaraya masaalixda caamka ah haddii ays aadan xoola haysanin oo xoolihiiyo maalka iyo naftiiba iskuma dari kartid laakiin naftaadii waad awoodaa keligaa tag baa lagu leeyahy waxaad ku dagaalamaysa waa maxay fii sabiilillaah ilaahay jidkiisa iyo diintiisu inay kor noqoto umaad ku dagaalamayn qabiil ku dagaalami maysid wadaniyadii waxa weeyaan ururaysi iyo gobolaysi ummadan islaam isku laynaya ku dagaalami maysid ilaahay diintiisu inay kor noqoto wuxuu nebigeenu ina barayaa sala alla aleyhi wasalama jaahidulmushrikiina mushrikiinta la jihaada biamwaalikum xoolihiinna bixiya xoolihiinna ku bixiya diinta ilaahay dagaalkeeda hadday noqoto difaaceeda hadday noqoto waxqorid hadday noqoto kulli ku bixiya xoolihiinna sidaas wa anfusikum naftiinnana dee naftaadii baad meesha geenaysaa wa alsinatikum carabkaaga inaad xaqa ugu gargaartid oo xaqa ku garabsiisid su-aasha afartan iyo shanaad maa huwa alwalaa'u gacalnimadu maxay tahay gacalnimo iyo sokeeyanimo jawaab alwalaa'u waluha iyo gacalnimadu huwa isagu alxubu waa jacayl iyo wanusratu u gargaarid waa laba qodob alxubu jacayl iyo wanusratu gargaar qaala tacaalaa qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi sarreeye alle waalmu'minuuna ragga mu'miniinta ah iyo waalmu'minaatu gabdhaha mu'minaadka ah bacduhum qaarkood awliyaa'u bacdin qaarka kale xigtadiis weeye ayagaa isxiga ragga mu'miniinta iyo gabdhaha mu'minaadka ahi ayagaa dadka iska xiga oo intaanu hadda muslimiinihi iyo intoo kaloo gaalaa markay noqoto deyntiinaana isxiga walow ninka kula dhashoo gaalka ah iyo kan kaloo muslimkahon kula dhalanin hadda waxaa ku xiga kan muslimkahon kula dhalanin xaggee xagga diintu kaa xiga walow nasabkiinuba kan gaalkaha isu dhowaado malafaa qodobkaa hadduu kula dhashay nin gaal ah iyo gabar gaalad ah xaggana ay jiraan gabdho kaloo walaalahayoo muslimiina ah iyo wiilal kaloo walaalahayo muslimiin ah waxaad xigsanaysaa xagga diinta uheeliinta waxa weeyaan garabsiinta walaalkaaga muslimkaaad xigsanaysaa kan walow nasabaha kula noqdee diin ahaan buu kaaga fog yaha wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi almu'minu qofka mu'minkaahi lilmu'mini qofka kaloo mu'minkaa wuxuu u yahay kal bunyaan sida dhismahoo kale yashuddu wuu adkaynayaa bacduhu dhismaha qaarkiis bacdan qaarka kale rawaahu muslim xadiidkani wuxuu ina barayaa dhismahan aad arkaysaan tiirarkan wuxuu ku taagan yahay gurigaani waa tiirarka haddii tiirarka la siibo uu ku taagan yahay wuu dumaya islaamka qofka mu'minka ahi qofka kaleo walaalkiisa wuxuu u yahay tiir uu ku adkaysto waxaad macno iyo qiimo ku leedihiin intaad midaysantihiin intaad wada jirtaan intaad isu naxariisanaysaan yashuddu bacduhu bacda yashudduhu damiirka xaggee loo celin waa dhismihii yashuddu wuu adkaynayaa hu dhismuhu yashuddu wuu adkaynayaa bacduhu dhismaha qaarkiis bacdan qaarka kale muslimkalo muslimka kale saasoo kale u adkaynaya waa caawinaya garab buu siinayaa waa u hiilinaya saaxiib buu la noqon waa kala faa'iidaysanayaan waa isu naxariisanayaan oo qaarkood hadday xanuunsan yihiin kuwa kale waa ka warqabaan almu'minu qofka mu'minka ah lilmu'mini qofka kaleo mu'minkaa wuxuu u yahay kalbunyaani sida dhismoo kale yashuddu wuu adkaynayaa bacduhu dhismaha qaarkii bacdan gobolka kale sidaasoo kale muslimkuna muslimka u kale u xoojinaya rawaahu muslim su-aasha afartan iyo lixaad hal tajuusu ma bannaan tahay lkufaari gaalada in la xiriiriyo iyo wa nusratuhum in loo gargaaro maadaamun alwalaa soo maray inay tahay alxubbu wanusra soo labada qodob kumayna soo marin in labadii gaalada lagula dhaqmo ma bannaan taha muwaalaatul-kufaari gaalada in la jeclaado iyo wa nusratuhum iyo in loo hiiliyo loo gargaaro oo muslim iyo ayagoo ishaysta ayagii loo gargaaro jawaab laa tajuusu ma bannaana muwaalaatul-kufaari gaalada jacaylkooda iyo wa nusratuhum u gargaaridooda muslimiinta looga gargaaro midna ma bannaana qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi sarreeye waman ruuxii yatawalla ka wali dhigtoo jeclaada hum gaalada oo minkum idinka muslimiinta ah idinka mid ah fa innahu qofkaa ahi minhum gaaladu ka tirsan yaho muslimiinta waa ka baxa aayaddaani waxay sheegaysaa waxaan soo marray muslimiintu ayagaa isxiga ayagaa is adkaynaya ayagaa is caawinaya ayaddaani waxayna baraysaa marka qofkii gaalada jeclaada xaggana u hiiliyo gaaladiiyo muslimiintiioo is haysta muslimiintii ka hiiliya oo gaaladii la soo saftaayey ilaahay baa xukum waa ah, wuxuu saaray fa innahu ruuxaasi minhum gaaladu ka tirsan yihi ciddaa uu jeclaaday oo uu ka mid noqday oo uu u gargaaray ayagaasuu ka tirsan yahay muslimiintana waa ka dhex bax wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi inna aala bani fulaan ree bani fulaan laysuu ma ahan biawliyaa'ihii xigtadayda ma aha saxiixun rawaahu axmed waa xadiis saxiixu axmed baa wariyey muxuu ula jeedaa nebigu hadduu qofku qaraabadaada yahay laakiin uu gaal yahay kuwaas iyo kuwa la midka uu nebigu ka hadlayaa wuxuu leeyahay aniga kuwaasi xigta ima aha xagga diinta waa laga yaabaa nasab ahaan inaan isu dhowaanno ehel iyo xigta iyo qaraabo aan noqonno laakiin isuma dhowin aniga ayagu xaggee ku kala fogtihiin xagga mabda'a iyo diinta laysuu biawliyaa'i awliyadayda iyo xigtadayda iyo dadkayga midna ma aha man huwa alweliyu ruuxa weligaahi waa kuma yaa weli ah oo awliye ilaahay ah yaa weli ilaahay ah waa su-aasha afartan iyo toddobaad jawaab alweliyu ruuxa weligaahi oo weliga ilaahay weeye wax laga hadlayo huwa asagu almu'minu waa ruuxa mu'minka ah attaqiyu ee ilaahay ka baqa labadaa tilmaamood buu leeyahay u fiirsada ilaahay buu rumaysan yahay iyo rasuulkiisa iyo kitaabtiisa waana ruux ilaahay ka baqa intaa ruuxa laga helay waa weli ilaahay hadduu rag yahay iyo hadduu dumar yahay iyo hadduu madow yahay iyo hadduu caddaan yahay iyo hadduu jaynays yahay iyo sawaaxili hadduu yahay iyo soomaaliya hadduu yahay kala qaad male mu'min ma tahay haa ilaahay ma ka baqdaa haa anta weliyullaahi qaala allaahu alla wuxuu yidhi tacaalaa sarreeya alaa inna awliyaa allaahi ilaahi owliyadiisu laa khawfun wax cabsi la yidhaahdaa calayhim korkooda ma aha walaa hum ayaguna yaxsanuuna ma murgayaan waa kuwa awliyada ilaahay aladiina kuwaasoo aamanuu xaqa rumeeyey oo wa kaanuu ahaayeen yattaquuna kuwa ilahay ka baqa soo ma jeedi aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun labadaa tilmaamood bay leeyihin aliimaanu wataqwaa iimaan iyo taqwo qofkii laga helo waa weli ilaahay cidduu dooni ha sheegto meeshuu dooni ha joogo wa qaala sala allahu calayhi wasalama rasuulku wuxuu yidhi innamaa weliyii xigtadaydoo allaahu alla weeye gargaarahayga iyo cidda aan jacaylkiisa xigsanayaa waa allaah iyo wa saalixulmu'miniina dadka mu'miniinta ah kuwooda wan wanaagsan saxiixun rawaahu axmed xadiidkan axmed baa wariye waana xadiid saxiixa wuxuuna ina tusinayaa ruuxa mu'minka ee saalixa saalixa waxaa loo yaqaanaa qofka xaqa ilaahayna yaqaanoo ka soo baxa xaqa addoommadiisana ilaaliya ruuxaasaa nebi maxamed wuxuu leeyahay isagaa weli ii ah isagaa xigta ii ah su-aasha afartan iyo sideedaad bimaadaa maxay bay yaxkumu isku xukumayaan almuslimuuna dadka muslimiinta ah muslimiin baynu nahay haddaynu isqabsanno haddaynu isgafno hadday waxayna dhex maraan waxa aan xukumka ka dhigaynayno ku kala baxaynay waa maxay jawaab yaxkumu waxay isku xukumayaan almuslimuuna muslimiintu bilqur'aani qur-aanka iyo walxadiidi xadiidkii asaxiixi ee saxiixaha labadaas ay muslimiintu isku xukumayaanoo ku kala baxayaan oo isku kala saarayaan qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi wa anixkum xukum nabi maxamed buu la hadlayaa wa anixkum nabi maxamedow xukum baynahum dhexdooda bimaa shaygii anzala allaahu alla uu soo dejiyey dadka waxaad ku kala saartaa nebi maxamedow wixii ilaahay kugu soo dejiyey nebi maxamed waxa lagu soo dejiyana waa soo marra waa kitaabka iyo xadiidka saxiixa sal alla wasalam rasuulkeena ka sugan labadaasaa ilahay kusoo dejiyey nebi maxamed hadduu joogay intaasuu ummadda ku kala saaraya hadduu dhintayna kitaabkii qur-aanka waa kana sunadii nabiguna waa taallaa sal alla alei wasalam haddaad qof isqabsataan oo ku yidhaahdo maxaan ku kala baxnaa ilahay kitaabkiisa ad kitaabka qur-aanka ha inoo fiiriyo dadka aqoon-yahankaha inoo fiirinaya haddaad kitaabka qur-aanka wax ku heshin adaa garleh haddaan wax ku helan anaa garleh leh khalaas su-aasha afartan iyo sideedaad xadiidkeedu wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi caalimu caalimulghaybi waxyaalaha maqan ee qeybka alle midka ku cilmilo weeye iyo wa shahaadati waxa joogaba waxa qaybka waa waxa innaga inaga maqan shaahid shahaadaduna waa maxay waa waxaan arkayno labadaba ilaahay waa isugu mid caalimulqaybi waxyaalaha maqan allaha ku cilmilaata iyo wa shahaadati waxyaalaha jooga anta adugu allow taxkumu waad kala xukuntaa bayna cibaadika addoommadaada dhexdooda rawaahu muslim oo adduunka hadday joogaan manhajkay ku kala bixi lahaayeen baa ilahay usoo soo dejiyo waa qur-aanka iyo sunnada aakhare hadday tagaanna allah kala saaraya yowmulfasli ilahay baa dadkiisa khalqiisa kala saaraya oo kala xukumaya ayib rawaahu muslim caalimu caalimulghaybi waxyaalaha maqan allaha ku cilmilaha tahay iyo washahaadati waxyaalaha jooga anta adugu taxkumu waad kala saartaa beyna cibaadika addoommadaada dhexdooda rawaahu muslim alcamalu in lagu dhaqmo bilqur'aani qur'aanka iyo walxadiidi xadiidka qur-aankii haddaad baratid wuxuu kaa rabaa dhaqan inaad ku dhaqantid oo wuxuu kaa kufarayana la timaadid wuxuu kaa reebayana aad ka fogaatid xadiidka nebiguna waa sidoo kale sala allahu aleyhi wasalam su-aasha afartan iyo sagaalaad limaadaa maxay buu anzala u soo dejiyey allaahu alla alqur'aana qur-aanka waa su-aal muhim ah ilaahay qur-aankan aan haysanno muxuu usoo dejiyey jawaab ansalallaahu alla wuu soo dejiyey alqur'aana qur-aanka lil camali in lagu dhaqmo bihi asaga soo ma haystaa jawaabta ah qur-aanka ilahay muxuu u soo dejiyey lilcamali bihi in lagu dhaqmo qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi ittabicuu raaca maa shaygii unsila la soo dejiyey ilaykum idinkana la idiin soo dejiyey min rabbikum rabbigiinna xaggiisana laga soo dejiyey waa saddex qodob waxbaynu raacaynaa waxaan raacaynaa waa maxay waa wixii la soo dejiyey yaa loo soo dejiyey aynaga xaggee laga ke laga keenay min rabbikum xagga rabbigiinaa laga keenay waa waxag ilaahay ka yimida raaca dastuur ka dhigta asaga ku dhaqma wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi iqra'uu akhriya alqur'aana qur'aanka qur-aanka akhriya barta wacmaluu ku dhaqma bihi qur'aanka soo ma jeedid qur-aanka waa lagu dhaqmayaa wacmaluu bihi ku dhaqma qur-aanka walaa ta'kuluu waxaa ku cunanina bihi asaga saxiixun waa xadiis saxiixa rawaahu axmed axmed baa wariyey saddex qodob buu xadiidkaanu labana ina faraya midna inaga reeba labada layna faraya waxaa weeye inaan qur-aanka ilaahay akhrino ciso iyo sharaf baynu ka helaynaa qodobka labaadna waa maxay inaan qur-aanka ilaahay ku dhaqanno waaba wixii alla u soo dejiyeyba qodobka saddexaadna waa maxay walaa ta'kuluu bihi inaan asaga lagu xabkaysanoo maanta dho lagu daawarsane <coughs> kitaab ilaahay oo dastuura inuu yahay loogu dhaqmo laakiin haddaad tiraa weligay wax unbaa ku qaadanayaayo <clears throat> asagaasaan waxaan ka dhiganayaa nolol waxaa weeyaan lama ogola noloshaan ka wada waxaa weeye qur-aanka qofkii ka maarmi kara qofkii ka maarmi kara inuu dadka wax kaga qaata lama rabo ha baro hawa akhriyo hadduu asagu isku filan yaho noloshiisa meel kale ka helo qur-aankiisu waxba ka qaadan waxba lacagiiso dadka weydiin haddii laakiin uusan isku filnayn cid kaleta iyo jiha kaloo wax siinaysana aysa jirin dee qur-aankiibaa dayacmaya dadka ilaahay qur-aanka ha baro wax noloshiisa uu ku maareeyana markaa ha ka qaato adoo laakiin ka maarmi karo oo shaqo kala haysto oo nolol kale kusoo gelayso dowlado islaam laga yaaba inay ku tamwiiliyaan inaad qur-aankii dadka wax kaga qaadi lama ogola su-aasha kontonaad maa xukmulcamali in lagu dhaqmo xukumkeedu muxuu yahay bilxadiidi xadiidka asaxiixa ee saxiixa ah xadiidka saxiixa ah in lagu dhaqmo xukumkeedu muxuu yahay jawaab waa su-aasha kontonaad soo maa alcamalu in lagu dhaqmo bilxadiidi xadiidka asaxiixa ee saxiixa waajibun waajib weeye guud ahaan axaadiista nebiga in lagu dhaqmaa waa waajib liqowlihi hadalka allahna u daliila tacaalaa sarreeya wamaa wixii aataakum uu idin siiyo ama idinla yimaado alrasuulu rasuulku fakhuduuhu qaata ama xadiid ha noqdo ama aayad ha noqdo wamaa wixii nahaakum uu idinka reebay nebigu canhu xaggiisa fantahuu ka hara soo mayna soo maranaydaan wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi calaykum waxaad qabsataan oo laasimtaan bisunnatii sunnadayda nebi maxamed baa amarku siinaya waxaad qabsataa sunnadayda calaykum qabsada waxaad laasimtaan bisunnatii sunnadayda iyo wa sunnati alkhulafaa'i khulafadii sunnadooda alraashidiina ee hanuunsanaa almahdiyiina ee hanuunsanaa ayagana la hanuunshay tamasakuu qabsada biha iyada sunnadii khulafaa raashidiina qabsada saxiixun waa xadiis saxiixa rawaahu axmedu axmed baa wariyey khulafaau raashidiin waa kuwama cumar abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali afartaasaa ah waxaa loo yaqaanaa alkhulafaau larbaca ama alkhulafaau raashiduun nebigu marka wuxuu leeyahay sunnadayda qabsada khulafaau raashiduunna sunnadooda qabsada khulafaau raashiduun sunnadooda sunadii nebiga wey meel kale wax kama keenin maysan khilaafi jirin nebiga sal alla aley wasalam waddadoodaad raacaysaa marka su-aasha konton iyo koowaad hal nastakhnii ma kaga deeqtoomaynaa ma kaga kaaftoomaynaa bilqur'aani qur-aanka canilxadiidi xadiidka su-aashu waxa weeye haddaan idiin faahfaahiyo waxyeynka waa qur-aanka iyo sunnada labadaasa asalinoo ah soo saas maa intaan qur-aanka baranno asaga ma ku kaaftoomi karno ma odhan karnaa xadiidka uma baahnin ma rabno ma odhan karnaa saas su-aashu waa saas hal nastakhnii maku kaaftoomaynaa bilqur'aani qur-aanka oo ma odhanaynaa asagaa nagu filan can ilxadiidi xadiidkiina ma kaga kaaftoomayna ama iska daynaynaa ma la fahma su-aashaa waa saas inaad tirada xadiiska ma raba anugu maxaan rabtaa qur-aanka bes ma bannaanta jawaab laa nastaqhnii ma kaga kaaftoomayno bilqur'aani qur'aanka barashadiisa iyo ku dhaqankiisa can ilxadiidi xadiidka oo odhan mayno qur-aanka keliyaan baranayna ee ku dhaqmaynaa qaala allaahu alla wuxuu yidhi tacaalaa sarreeye wa anzalnaa waan soo dejinnay ilayka adiga nebi maxameda kugu soo dejinnay addikra qur-aanka addikra meesha waxaa loola jeeda waa qur-aanka maxaa loogu soo dejiyey nabi maxamed litubayina saad u caddaysid linnaasi dadka maa waxa nusila loo soo dejiyey ilayhim ayaga nebi maxamed marka caddaynta wixii dadka loo soo dejiyey u caddaynaya wuxuu ku caddaynaya waa xadiidka nebiga sal alay wasalam aayaddaa soo degaysa xadiid baa caddaynaya oo fasiraya marka sunnada nebi maxamed lagama maarmo qur-aanka soo hadda midaan baran qur-aanka weli ma ku aragteen ataxiyaatu lilaah kuma jirto haddaad tirahda qur-aanka keliyaan ku tukanahayaa qur-aanka salaadda marka la gelaya allaahu akbar ku xirta ka bacdina faatixa akhriya ka bacdina rukuuca masaasaa qur-aanka ku qoran kuma qorna qur-aanka ma salaadda marka laga baxaayo samiica allaahu iyo waxa weye ataxiyaadka iyo ka bixitaanka salaaddu assalaamu calaykum assalaamu calaykum iyo noocan miyay qur-aanka ugu qoranta ma ku qorna mar haddaysa ku qornayn sunnada nebiga caddaysay eh qur-aanka iyo sunnadu ma kala maarmaana waa laba waxyo ilaahay isugu talagalay inay isfasiraan qur-aankii baa soo degay sunnadaa fasiraysa litubayina saaad uga caddaysay linaasi dadka maa shayga nusila loo soo dejiyay ilayhim ayaga wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi alaa wa innii aniga alaa wa innii aniga uutiitu waxaa la isiiyey alqur'aana qur'aanka wa midlahu asagoo kaleetana waa la isiiya macahu qur-aanka la jirankiisa wamilahu asagoo kale muxuu ula jeedaa waa sunnadii nebiga sal alla lyi wasalam qur-aankii baa la isiiyey wax qur-aanka la midana waa la isiiyeyoo waa xadiidkii nebiga oo saxiixa iyo sunnadii sal alla lyi wasalam marka waa wada socdaan saxiixun rawaahu abu daawuud baa wariyey wahayruhu abu daawuud cidaan ahayna waa warisa su-aasha konton iyo labaad hal nuqadimu ma ka hormarinaynaa qowlan hadal calaa qowlillaahi hadalka alle iyo wa rasuulihi rasuulkii hadalka alle iyo hadalka rasuulka cid kale hadalkood ma ka hormarinaynaa su-aashaa ma la fahmi karaa ilaahay baa wax ku yidhi saandheh rasuulkiisa amarku siiyo saan dheh ku yidhi qofna wuxuu ku yidhi sidaa ha samaynin qofkan hadalkiisii caadiga ah kii alle iyo kii rasuulka miyaa laga hormarin karaayo bannaanta waa maya waan arki doonaa jawaab laa nuqadimu ka hormarin mayno qowlan hadal calaa qowlillaahi alle hadalkiisa iyo wa rasuulihi rasuulka hadalkiisa liqowlihi alle hadalkiisaana u daliila tacaalaa sarreeya uu yidhi yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu xaqa rumeeyow laa tuqadimuu ha ka hormarinina bayna yadayillaahi alle hortiisa iyo wa rasuulihi rasuulkiisa alle iyo rasuulkiisa ha ka hormarinina waa maxay hadalkooda iyo xugunkooda wax ka hor yimaada ha la imaanina wey wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi laa daacata wax adeecid iyo yeelid ah limakhluuqin qof makhluuqa la ateeca uma sugnaan fii macsiyati alkhaaliqi allaha khaaliqa macsiyadiisa qof laguma adeeci karo saxiixun waa xadiis saxiixa ah. rawaahu abaraaniyu tabaraani baa wariya maxaa laga wadaa maalan nin saxaabi ah baa nebigu inta niman madax uga dhigay bu wuxu yidhi orda meel aada way israaceen marka meel dhexa markay marayaanbu wuxuu ku yidhi dhegaysta soo nebigu idinma oran ninkaanan madax idinka dhiga adeeca si orda xaaba soo gura xaabadan dabka lagu shitay qoryaha sooma taqaanaa keenabi markaasay xaaba badaan keeneen markay keeneen bu dabku shida markii dabkii si fiican u ololay buu yidhi gala idinku soo nabigeedu ma ohan adeeca saaliya haas iyo gala dabkaan gala kulligiin gubtabi wariyaa ilaahay iyo see u gubanaa dee nebiga warkiisa maqla nabigu ninkaan adeecuu yidhay dabka galo ku gubta qaar baa waxay idhahan waa gelaynaa marka dabka kuwana u kuwii qalqabteen warkaadiya war waxaan kasoo cararnay nabi maxamed markaa rumaynayna dab iyo cadaab buu ahaaye dabka hana gelinina intay ayaga isku buuqsanaayn bay dabkii seexdoo daba dabkii baa baktiyey isagiina xoogaa marka hore wuu yaro xanaaqsanaay wuu degay hadhow nebiga markii loo tegay baa loo sheegoliya ninkii aad nagu dartay dab buu inta yidhi shida markaan dabkii shidnay buu yidhi ku gubta ilaahay baa nacaynshay markaasaa nebigu yidhi sal alla aley wasalam haddaad geli lahaydeen dabkaas ilaa qiyaami saacati waad ku jiri lahaydeen kamidaan baxdeen bi laa taacata limakhluuqin fii macsiyati lkhaaliq markaa nebigu sheegay qof bani aadam ah ilaahay wax lagu caasinayo laga yeeli maayo dadka hooyadaa iyo aabbahaagaa kuga xaqnimo badan iyo hadday gabar tahay ninka qaba iyo aabbaha hadduu ku yihahdo ha tukan ka war ma laga yeela salaadkuuma ogeli hadduu ku yidhaahdo hooyada hadday ku tirahda xijaabani gabadhi ku tiraahdo xijaabkuuma ogole la ima tuso jinkayga lacalo hadday ku tiraahdo ma ka yeelaysid waxaan waa waxyi ilaah ilaahay baa amarkaaga ka weyn oo ka rasuulkaa kaaga ka weyn marka waxaan kugu adeecayaa wixii wanaagsan laakiin macaasi maya laa taacata wax yeelid iyo adeecada limakhluuqin makhluuq uma sugnaan fii macsiyati alkhaaliqa allaha khaaliqa macaasidiisa lagu adeeco saxiixun rawaahu tabaraaniyu wa qowli ibni cabaasin cabdulahi ibni cabaas hadalkiisana ku tusinaya uu yidhi akhshaa waxaan ka baqayaa an tunazala in la soo dejiyo calaykum dusheenna xijaaratun dhagaxaan min asamaa'i xagga sare waa cabdulahi ibnu cabaas waa saxaabi rasuulkeena adeerki weeye cabaas ibnu cabdilmualib baa rasuulka dhalay waxaaiyo cabdulaahi dhalay cabdulaahi ibnu cabaas ibnu cabdilmualib weeye ibnu cabaas waa cabdulaahi aabihina waa cabaas dee ibnu cabaas waa in cabaas cabaaskaasaa ah rasuulka adeer u ah cabaas ibnu cabdilmualib lanna rasuulku waa maxamed ibnu cabdilaahi ibnu cabdilmualib marka cabaas oo rasuulka adeerkii laxmi ah baa cabdulaahigaan dhalay asagii baa marka wuxuu arkay markastoo aayad sheego yidhah ilaahay baa sidaan yidhi ilaahay baa sidaan yidhi wuxuu arkaya dadkii oo leh hebella sidaanu yiri war ilaahay hadalkiisaabaan idiin sheegayaa iyo hadalkii rasuulkee waa maxay waxaan kaloo aad ku garab wadaan alle iyo rasuulkiisa akhshaa waxaan ka baqayaa an tunazila in lasoo soo daadiyo calaykum dushiina xijaaratun dhagaxaan mina samaai xagga sare aquuluu waxaan idinku leeyaha lakum idinka qaala rasuulullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu caleyhi wasalam hadalkii aan rasuulkan idiin sheegaya wa taquuluuna idinna waxaad igu leedihiin maya qaala abuubakr abuubakar baa wuxuu yidhi iyo wa cumar cumar ma hadalka rasuulka iyo hadalka abuubakar baa la isbarbar dhigi karaa waa maya ma hadalka rasuulka iyo kan cumar baa la dhigi karaa waa maya hadalka rasuulka hadal la dhex la bandhigi kara dhigi karaa ma jiro waa hadal waxyi ah rasuulku maxaad u malaynaysaa haddii la yidhi abuubakar iyo cumar baa sidaan yidhi baad ileedihiin anna rasuulka qof maanta jooga iyo hadalkii rasuulka haddii la isbarbardhigo oo lagu yidhaahdo alla rasuulkiisibaa sidaa yidhi adnaa tiraa maya aabbahay baa sidaa yidhi alla rasuulkiisibaa sidaa yidhi maya ayaydii baa hadda ka hor sidaa tiri waad ku khilaafaysa hadalkii rasuulka war waa dulmi ilaahay dhagaxaan inuu kugu soo daadiya halisa su-aasha konton iyo saddexaad maadaa nafcalu maxaan samaynaynaa idaa goortii ikhtalafna aan iskhilaafno soo ma dhici karta inaan iskhilaafno waxaa dhici karta inaan isku khilaafna kitaabkan oo aan idhahda anaa leh annaad tirahda may shalaaban soo gatay baa tidhah war anaa leh may isku qabsanna maxaan samaynaynaa maxaa inooga aadan intaan maryaha isu faydanno baan isdilaynaa mise maye waan kala xadaynaayo markaan aragtay kitaabka meel inaan dhigta inta ilqooreedka iga fiirisa la cararaysaa mise maya anaa askar inta kuugu wacda baan ku xirhayaa maxaa xal haddaan iskhilaafno guri baan isku qabsannay kitaab baa la isku qabsaday dhaqaaliyo xoolaa la isku qabsaday dhul baa la isku qabsaday maxaa inoo xal ah xaggee la aadaya waatan jawaabteedii u fiirso noloshaada adduunka intaad ku salaysantoo joogtid manhajkaaga waa inuu kitaabka ilaahay noqda jawaabtu waxaa weeye nacuuddu waxaan u noqonaynaa ilal kitaabi kitaabka alle ilal kitaabi kitaabke eh? kitaabka qur-aanka iyo wasunnati sunnada nebiga asaxiixati ee saxiixaho fiyow qaala allaahu alla wuxuu yidhi tacaalaa sarreeye fa in tanaasactum haddaad isku qabsataan fii shay-in shay wuxuu doonay ha noqdo waxa laydhaha waa nakira fii siyaaqi shardi cumuum bay ku kutusinaysaa wax yar haddaan isku qabsanno shan shilin oo lacag haddaan isku qabsanno ama konton shilin ama boqol shilin oo kiyamani ah haddaan isku qabsanno fa in tanaasactum haddaad isku murantaan fii shayin waxun fa rudduu u celiyahu hu shaygaa xugunkiisa ilallaahi alle alle see loogu celinaya ka jawaaba kitaabkiisa qur-aanka ha loo celinaya oo waxaad odhanaysaa masaladan kitaabka qur-aanka muxuu ka yidhi iyo war rasuuli rasuulka rasuulka see loogu celin hadduu noolaa dee asagaa loo imaanayo dadkii la jooga nebi alla waxaanan isku haysanaana kala saar bay lahayn hadda ma noola nebigeenna waa dhintay sal alla aley wasalam hadduu dhintay xaggee rasuul ula noqonaynaa sunnadiisii baa meesha taalla bukhaari iyo muslim iyo sunankii iyo waa meeshay ku yaalaan ayagaa loola noqonaya marka axaadiistii rasuulka sal alla aley wasalam waa goorma goortaan u noqonayna kitaabka alle iyo sunnada nebiga in kuntum haddaad tihiin tu'minuuna kuwa rumaysan billaahi alle iyo walyowmil aakhiri maalinka dambe oo yowmul aakhire ah daalika arrinkaas arrinkee waxaad isku qabsataan alle iyo rasuulkiisa inaad u celisaan ayaa khayrun idinka khayr badan inaad meel kala aadaan wa axsanu ayadaana idiin wanaagsan ta'wiilan xagga caaqibada iyo ciribta dambe ta'wiilka waxaa loola jeedaa haddaan kitaabka ilaahay ku kala baxnay iyo sunnada nebiga wax wanaagsan baynu ka dhexlaynaa ta'wiilku waa caaqibada iyo ciribta dambe haddii laakiin kitaabka ilaahay aan ka leexanno cirib dambeo wanaagsan heli mayna ciribteen waa ba'aysa meel daran baan ka dhacayna wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi calaykum waxaad qabsataan bisunnatii sunnadayda iyo wa sunnati alkhulafaa'i madaxdii sunnadooda alraashidiina ee hanuunsanaa alraashidiina ee hanuunsanaa tamasakuu qabsada biha iyada ah, ayaguna waa hanuunsan yihiin dadkana waa hanuuninayaan raashidun mid hanuunsan weeye raashiduun waa kuwa wa hanuuniya ayaguna hanuunsan saxiixun waa xadiis saxiixa rawaahu axmed soomaynaa soo mara xadiidkan hadda meeshaan muxuu u keenay wixii aan isku qabsanno sunnada nebigaan ula noqonaynaa sal alla alayhi wasalam su-aasha afarta konton iyo shanaad konton iyo afraad kayfa sidee baan nuxibu u jeclaanaynaa allaaha alle iyo rasuulow rasuulkii waa su-aal muhim ah weligaa isweydii sidee ilaah iyo rasuulkiisa ku jeclaan kartaa sooma sooma jeclid inaad ilaahay jeclaatid nin baa nebiga u yimid markaasuu nebi allah waa ku jeclaha naftaydaan kaa jeclaha oo ilmahaygaan kaa jeclaha oo xaaskaygaan kaa jeclaha oo adduunyada dadka joogo dhan baan kaa jeclahay jacaylka nebi maxamedow aan ku jeclahay wuxuu gaarsiisan yahaa anoo gurigayga iska dhex fadhiya marka aan ku soo xasuusto gurigayga iyo ciyaalkayga inaan sii dhex fadhiya ma awoodi karabi isla waan soo ordaya bannaankaan soo aadayaabi waxaanan usoo soo baxayaaba inaan ku arko oo kula kulmo jacayl aan ku qaba nebi maxamed sal alih wasalam jacaylkaygu heerkaasuu maanta taagan yahay laakiin waxaan ka baqayaa nebi allow haddaan dhinto adna aad dhimati jannadana ilaahay uu igeliyo hadda adiga meesha ilaahay jannada uu kugu talagalo ambiyadan lagu geyn armaan ku arki waayaa waxaasaan ka baqayaaba inaan qiyaamada kugu arki waayo nebi maxamedow markaasaa ilaahay wuxuu ka soo dejiyey aayad suuratu nisaa ku taalloo qofka ilaahay rasuulkiisa ateeca waxay kuwaasi noqonayaan maca nebiyiin waasidiiqiin washuhadaa wasaalixiin qof walba qofku jecel jecelyihu qiyaamada la jirankiisa noqonaya haddaad nebiga jeceshahay marka waa ka jacaylkii nebi maxamed saad ku jeclaan lahay nuxibu waan jeclaanaynaa humaa alle iyo rasuulkiisa biaacatihimaa labadooda inaan adeecno soo ma jeedin qofku qofku jecel yahay warkiisuu yeelaa laakiin qofkaad jeceshahay haddaad tiraa waana jeclaha warkiisana ma yeelayo sax ma biaacatihimaa waa in la adeeco kow waatibaaci awaamirihimaa amarkooda in la raaco awaamirtooda in la raaco waatibaaci awaamirihimaa meelaan kusoo marray ma garanaysaan waatibaaci awaamirihi soo marra ereyga waatibaaci awaamirihi ma soo marra maynaan soo marin waa garta waa la arki doonaa bitibaacina asna maynaan soo marin aye waitibaaci awaamirihimaa awaamirtooda in la raaco alle rasuulkiisa awaamir waa maxay waa amarkay ku siiyeen qaala allaahu alla wuxuu yidhi tacaalaa sarreeye qul waxaad dhahdaa nebi moxamedow in kuntum haddaad tihiin tuxibuuna kuwa jecel allaaha alle ilaahay ma jeceshihiin jawaabtu hadday tahay haa fattabicuunii aniga isoo raaca adigee nebi moxamed sal alla alyi wasalam qofka ilaahay jecel maxaa laga rabaa nebi moxamed inuu raaco sal alla aleyhi wasalam waa inuu nebiga raaco haddii nebiga aad raacdid ilaahayna jeclaatid maxaad ka faa'iidaysaa kow yuxbibkum waxaa idin jeclaanaya allaahu allah idin jeclaanaya waxaadna ogaataa ilaahay qofuu jecel yahay ma cadaabo mar hadduu alla ku jeclaado wuu ku jannayn waa qodobka labaade wayakfir wuu idiin dhaafayaa lakum idinka dunuubakum dunuubtiinnana waa idiin dhaafayaa wallaahu alle kafuurun alla dhaafid badan weeyaan addoommada dembigooda u dhaafa mu'miniinta ah raxiimun ee naxariis badan halkaa waxaad ogaatay qofka ilaahay jacaylkiisa sheeganaya wuxuu ku khasban yahaa inuu nebiga raaca sala alla calehi wasalam inaad tidhaahdid nebiga waa jeclaha mana raacayo sax ma ah wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi laa yu'minu ma rumayn oo iimaan kaamila male axadukum midkiin xataa akuuna ilaa aan noqdo axabba mid looga jacayl badan yahay ilayhi xaggiisa min waalidihi waalidku waa maxay waa qofkii ku dhalay waalidkaaga min waalidihi waalidkii iyo wa waladihi ilmihiisa u dhalay iyo wannaasi dadka ajmaciina dhammaantood kulli dadkao dhan maxaa loola jeedaa nebi moxamed waxaa la rabaa inaad jacaylkiisa ka hormarisid cid walba kow dadku waxay u qaybsamaan saddex wax asaloo adigu aad ka soo jeedid waa waalidkaa waalidihii waa asalka adigu aad ka soo jeedo waa ciddii ku dhashay aabbahaa hooyadaa awowgaa ayeydaa ma la fahma ayaga iyo nebiga kee jecesha yaah nebiga waa inaad jecelaatay sal alla aley wasalam qaybta labaad dadka waxa waya wix adiga kaa farcamo aad dhashay waa waladihi ilmuhu dhalay qofku weeye ilmaha dhashay nebiga kee jecesha nebigaa jecesha sal alay wasalam qaybta saddexaadna waa intaa dadkii ka soo haray oo kula sinaa adeeradii iyo dadkii iyo saaxiibada iyo wannaasi ajmaciin ayaga iyo nebigana waa inaad nebiga jeclaad sal aley wasalam su-aasha meesha taal baa waxaa weeye inaan nebiga iyo kuwaas nebiga jeclahay see lagu ogaan karaa markii nebigu shay ku amro dadka iyo naftaaduna ay shay ku amraan habdakaad hormarisaa jacaylkiisu kugu badan yahay maalan nebigaa ku yidhi salaadda tuku ilmahaaguna wuxuu ku yidhi aabbo salaada ha tukaneh orod meesha inta isbaara dhigatid gaajaanna haysee lacag noo keen salaadana faraha ka qaa haddaad ilmaha warkiisii qaadatid oo aad isbaara halkaa dhigatid oo dadka toorrayda gelisid oo daraagiska isticmaashid oo xoolahooda soo dhacdid ma rasuulkaa jecesha mise ilmahagaa jecesha ilmahagaa jecesha rasuul allama jeclid been baa sheegaysa haddaad tidha rasuulkaan jecla leanna rasuulka haddaad jecesha waa diiclahay rasuulka wuxuu ku yidhi war waxaan samee adoo wixii u jeeda baa aabbaha ku yidhi ha samayn aabbaha warkiisaad yeesha ma rasuulkaa jecesha ma jeclid aabbaha baad jeceshaha laakiin haddaad rasuulka tiisu hormaraysid taasaad waxaad ku noqonaysaa qof wanaagsan oo alla iyo rasuulkiisa jacaylkoodu wax walba kaga horreeyo haddii rasuulka warkiisa a qaati muttafaqun calayh su-aasha konton iyo shanaad hal natruku ma ka tegaynaa al camala ku camalfalanka camalfalka inaan shaqaysanno oo camal la nimaanno ma isaga tegaynaa wanattakilu ma tala saaraynaa cala alqadari qadarka ilaah maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa inteenaan saaka meesha fadhida iyo koonkan adduunka dadka joogoo dhan qof walba maalinku uurka hooyadii galay oo nafta lagu abuurayaa waxaa la abuurayaa ilaahay uu qorayaa wax allaala waxaad risaq cuni lahayd iyo camalkaagu wuxuu noqon lahaa ma camal xunbaa ma camal sanbaa ma nolol fiican baad ku noolaan doontaa ma nolol ciriiriyaad ku nooloon doontaa adugu ma ahlu naar baad noqon doontaa ma ahlu jannaad noqon doontaa adoon weli dhalan oo uurka ku jira baa la qoraya ilahay malaa'igta leeya qora ma la fahmintaa maadaama janno iyo cadaabkaan geli lahaa horay laigu sii qoray camal xun iyo camal wanaagsan waxaan samayn lahaana horay la igu sii qoray risiqaygu hadduu badnaan yahay badan yahay iyo hadduu yar yahayna horay la igu sii qoray ayagii intaan tala saarta ma odhan kara maxaan ka shaqaysanaya ilahay baaba ii qore war tuko maxaan u meeshaan geenlaha ilahay waa ogyahay asagaa igu talagalay war orodsoon may may ma socdo ma odhan karaa sidaas oo wixii qadarkaayo horay la qoray intaan tala saarta camalkama iska daynaya jawaab laa natruku ka tegi alcamala camalka inaan shaqaysanno ka tegi qaala liqowlihi alla hadalkiisaana u tacaalaa sarreeye uu yidhi fa ammaa man qofkii actaa wax bixiya wataqaa alla ka baqa wasadaqa rumeeya bilxusnaa tii wanaagga badnayd fa sanuyasiru waan u fududayn doonnaa hu asaga lilyusraa tii fudaydka badnayd haddaad ilaahay ka baqdid camal fashid wax bixisid ilaahay wuxuu kuu fududaynayaa oo kuu sahlahayaa waxa weeyaan tii fudaydka badnaydoo dee wixii wanaagga aad ku gaari lahayd buu ilahay kuu fududaynaya wa qowlihi sala allahu calayhi wasalama rasuulka hadalkiisa uu daliila uu yidhi icmaluu shaqeeya fa kullun ruux walba rag iyo dumarba muyasarun waxaa loo fududaynayaa limaa shaygii khuliqa loo abuuray lahu asaga rawahu lbukhaari wa muslim muslim bukhari baa wariy maxaa laga wadaa haddaad ahlu naar tahay camalkii naarta aad ku geli lahayd baa laguu fududaynaya haddaad ahlu janno tahayna camalkaa jannada ku geli lahayd baa ilaahay kuu fududaynaya haddaad qof xalaal cuna tahay camalkii xalaashaa aad ku gaari lahayd baa ilaahay kuu fududaynaya xaaraan cunow haddaad tahay iyo boolida iyo waxa xun waxaad ku gaari lahayd baa laguu fududaynaya shaqaysa marka qof walba wuxuu alla u abuuraa loo fudaynayaa assunnatu walbidcatu sunnadii iyo bidcadii hal fi diini diinta ilaahay dhexdeeda ma ahaatay bidcatun bidco xasanatun ee wanaagsan sunnada nebiga iyo bidcada sida loo kala saari lahaa lagu baraya diinta nebi moxamed ma ku jirtaa wax loo yaqaano bidcatun xasana bidco wanaagsan jawaab laysa ma ahaanin fi diini diinta dhexdeeda bidcatun bidca xasanatun ee wanaagsan wax bidcaahoo xasana ah oo diinta dhexdeeda ahaato cibaadahi ma jirto wadaliilu waxaa u daliila qowluhu ilaahay hadalkiisa tacaala sarreeyi uu yidhi alyowma maantan akmaltu idiin dhammaystiray lakum idinka diinakum diintiinna wa atmamtu waan dhammaystiray calaykum dushiinna nicmatii barwaaqooyinkayga wa radiitu waan idinkaga raali noqday lakum idinka alislaama islaamka diinan diin ahaan waa aayadihii ugu dambeeyeoo soo doga qur-aanka ilaahay uu leeyahay diintan waa diin dhammaystiran qofka bidcada la imaanaya oo le diintan waxbaan ku soo darayaa aayaddaanu ka hor imaanaya diintaani waxba kaagama baahna waa dhammaystirantah waxna lagama bedeli karo wa qowluhu sala allahu calayhi wasalam rasuulka hadalkiisaa daliil uu yidhi wa kullu bidcatin bidca dhammaanteed wa kullu bidcatin bidca dhammaanteed dalaalatun waa baadi wa kullu dalaalatin baadinimo dhammaanteedna fi naari naarta dhexdeeda ahaatay ah, wakullu kullu bidcatin dalaalatun weye halkaas tin baa ii qoran aniga tun weeye wa kullu bidcatin bidca dhammaanteed dalaalatun baadinimo weeye ah. wa kullu dalaalatin baadinimo dhammaanteedna fi naari naarta dhexday ahaatay bidco walba waa maxay waa dalaal iyo dhumay qofka soo bidco sameeya bidcadiisu waa baadinimo xaquu kaga fogaanaya haddee rasuulka ilaah inuu yidhaahdo bidcadu waa baadi anna aad tirahdee diintay ka mid taha waa kaafyo kala dheeri isuba dhowa saxiixun waa xadiis saxiixa rawaahu axmedu axmed baa wariyey iyo wakayruhu waxa laga hadlayana ogaada waa wixii diinta ku saabsan bidcada diinta ku saabsan iyo cibaadada laakiin <coughs> wixii adduunyo ku saabsan lama diidana oo dee waqtigii nabiga mikrafoonkaanu ma jirin marka haddaad tirada mikrafoonka laftirkiisaa bidcaahba war diinba maha kano waa iska maadi waa iska shay caadiya wey waxa laga hadlaya wax diintii cibaadada ku saabsan wey su-aasha konton iyo toddobaad maa hiya albidcatu bidcadu maxay tahay fi diini diinta dhexdeeda ahaatay bidcada diinta dhexdeeda ahaatay maxay tahay jawaab albidcatu bidcada fi diini diinta dhexdeeda ahaatay hiya iyadu aziyaadatu waa in wax lagu dara fiihi diinka dhexdiisa aada ereygaa u xifdiya waa in diinta ilaahay wax lagu siyaadiyo awin nuqsaanu ama wax laga dhimo wax aan ka mid ahayn in lagu siyaadiyo ama laga dhimo qaala allaahu alla wuxuu yidhi tacaalaa sarreeya munkiran asagoo ku inkirayo ku diidan calalmushrikiina mushrikiinta iyo gaalada bidacahum bidcooyinkooda bidacahum bidcooyinkooda am lahum ayagama waxaa u sugnaaday shurakaa'u kuwa wax la wadaaga oo sharacuu wax u jideeya lahum ayaga minaddiini diinta xaggeeda maa shay lam ya'dan uusan ogolaan bihi asaga allaahu alle waxaan ilaahay ogolaan oo ilaahay u fasixin kuwa shurakaahoo u sharciyeeya miyay leeyihiin wa qaala sala allahu caleyhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi man ruuxii axdatha ku soo dara fii amrinaa diinkeenna haadaa ee kan ah maa shay laysa minhu asaga aan ka tirsanayn fa huwa shaygaasi raddun ay marduudun mid la celinaya wey muttafaqun calayh raddun waxaa laga wadaa hayru maqbuulin midaan la aqbalayn wey ma soo marra mise man camila keliyaan soo marra man camila camala laysa calayhi amruna miyaan soo marra mise man axdaa man camila soo marra sooma ayib kii hore muslim baa wariyey kanna muslim bukhaari waa wariyeen muttafaqun calayh su-aasha konton iyo sideedaad hal fil islaami islaamka dhexdiisa ma ahatay sunnatun sunno xasanatun wanaagsan waxaan soo maray islaamka dhexdiisa bidcatun xasana ma jirtaa maya bidca maxaa la yidhaahdaa waxaa weeye bidcada diinta aziyaadatu fiihi aw inuqsaan waayahay bidcatun xasana haddaysa jirin sunnatun xasana ma jirtaa jawaab nacam haa fil islaami islaamka dhexdiisa waxaa ahaatay sunnatun sunnadaasoo xasanatun wanaagsan sunno wanaagsan baa ahaatay wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi man qofkii sanna jideeya fil islaami islaamka dhexdiisa sunnatan sunno xasanatan ee wanaagsan falahu qofkaa waxaa u sugnaaday ajruhaa sunnadaa wanaagsan oo uu jideeyey abaalkeeda iyo waa ajru man qof abaalkiis camila ku dhaqmay biha iyada min bacdiha isaga gadaasha min hayri an yanqusa asaguusan nusqaamaynin min ujuurihim ajaradooda xaggooda xaaluu ka haday shay-un shayna rawahu lbukhaariyu bukhaari baa wariyey nebigu asagoo masaajka fadhiya baa waxaa u yimid niman gaajaysan oo qaaqaawan oo marya yaryaroo silcsan qaba oo seefahood halkaa ku wato qoys carbeed ah markaasaa nebigu aad wuxuu uga murgooda nimankan saxaabada dhibka ka muuqda dadkiibuu inta ka dhex istaagu u khudbeeyey yaa ayuhannaasu ittaquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsin waaxida aayaduu ku dul akhriyey war nimankaa halaga warqabiy saxaabadii markaasa inta la yaacay oo guryaha la aaday midka timirta keena iyo midka xoogaa keena xoogaa fiican bay isu keeneen markaasaa nebigu wuxuu arkaa nimankii meesha fadhiya iyo saxaabadii alaab badan keenay oo nimankii gaajadoodii meesha ay ku dhammaanayso aad buu nebigu u farxay sal alla aleyhi wasalam markaasuu wuxuu dhiirigelinayaa ninkii ugu horreeyey oo hawshaa khayrkaa dadka u bilaaba man sanna sunnatan xasana qofkii sunno wanaagsan bilaaba haddii hadda la yiraha war masaajid aan dhisno qofka ugu horreeyo camalkaa bilaaba dadka kalena ay kaga daydaan intaa kaloo wax sameeyo asaga ku dayday ajarkoodoo kaloo asaguna helaya kiisiina waa u gooni ayagana waxba laga nusqaabin maayo weligaa marka dadka dadka khayrka ugu horeeya noqdo wasaabiquu baa qur-aanku harteen saabiquu ilaa makfiratin falyatanaafasil mutanaafisuun khayrka waa loo baratama waa loo tartamaa man qofkii sanna jideeya fil islaamka dhexdiisa sunnatan sunno xasanatan wanaagsan falahu ruuxa waxaa u sugnaaday ajruhaa sunnadaa ajarkeedii iyo jidkaa u jideeyey iyo wa ajru man ruux ajarkiisii abaalkii camila ku dhaqmay biha ayada min bacdiha asaga gadaashi min wey halkaa min bacdiha asaga gadaashi min hayri an yanqusa asagousan nusqaamaynin min ujuurihim ajaryaalkooda shay-un shayna rawahu lbukhaariyu su-aasha konton iyo sagaalaad mataa goormay yantasiru guulaysanayaan almuslimuuna muslimiintu muslimiintu goormay gaalada ka adkaanayaan hadda muslimiintu waa meel walba lagu dhibayaa waa la barakicinayaa waa la qarxinayaa waa la laynayaa meelo badan bay ku dhibaataysan yihiin goormay guulaysanayaan oo ayagu gacanta sara yeelanayaan jawaab yantasiru waxay guulaysanayaan almuslimuuna muslimiintu idaa goortii rajacuu ay u noqdaan ilaa tadbiiqi kitaabi rabbihim rabbigooda kitaabkiisa dhaqangelintiisa tadbiiq waa dhaqan tadbiiq tajwiidka iso maqli jirin waxa weya tadbiiq iyo camali iso midaan arki jirin nadari tadbiiq waa maxay waa wax lagu dhaqmayo ku dhaqmid weeye ilaa tadbiiqi kitaabi rabbihim sida loo macnayna fiirso rabbigood kitaabkiisa dhaqangelintiisa iyo ku dhaqmidiisa iyo wa sunnati nebiyihim nebigooda sunnadiisa sala allahu caleyhi wasalam ku dhaqmidiisa oo wa akhaduu ay bilaabaan binashri tawxiidi tawxiidka inay faafiyaan towxiidka inay dadka u sharxaan oo akhriyaan waxadiruu ka digtoonaadaan waxadaruu ka digtoonaadaan min ashirki gaalnimo cala ikhtilaafi madaahirihi muuqaaladiisa kala duwan ayadoo ay jirto shirki waa kala duwan yahay soomaynaa soo marin shirki asqar iyo shirki akbar iyo soomaynaa soo marin kulli waa inaad ka digtoonaatid kulli iska ilaali waxaadiru ay ka digtoonaadaan min ashirki gaalnimada calaa ikhtilaafi madaahirihi madaahir waa muuqaallo muuqaaladiisa khilaafsan iskhilaafsan oo kala duwan shirki weyn shirki yar mid tawxiidka ku saabsan mid xukumka ku saabsan kulli inay ka digtoonaadaan wa acadduu ay u diyaargaroobaan liacdaa'ihim cadowgooda maa inta istadaacuu ay awoodaan maa waxa istadaacuu ay awoodaan oo ugu diyaargaroobaanoo min quwatin awood ah inay cadowgooda u diyaargaroobaan uguna diyaargaroobaan waxay awoodi karaanoo awooddooda ah qaala allahu tacala alla wuxuu yihi yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu xaqa rumeeyow in tansuruu haddaad u gargaartaan allaaha alle yansurkum alla wuu idiin gargaarayaa wa yuhabbit wuu sugayaa aqdaamakum lugihinna haddaad ilaahay u gargaartaan idinka yaa idiin gargaarin allaah ilaahay luguhiinuu sugaya maxaa laga wadaa markaad jihaadka gashaan ma cararaysaan geesiyaal baad noqonaysaan waay wa qaala wuxuu yidhi alle aydan noqode wacadallaahu alla wuxuu u ballanqaaday alladiina kuwa aamanuu xaqa rumeeyey oo minkum idinka idinka mid ah oo wacamiluu sameeyey asaalixaati acmaasha wan wanaagsan layastakhlifanna inuu gacanta u gelinayo hum ayaga fil ardi dhulka ayagaa dhulka khaliif looga dhigaya maamul looga dhigaya kamaa sidii istakhlafa uu maamul uga dhigay alladiina kuwii min qablihim ayaga ka horreeyey walayumakkinanna wuu u suurtagelinayaa lahum ayaga diinuhum diintoodii alladii diinkaasoo irtadaa alla uu raalli kaga noqday lahum ayaga walayubadilanna wuu u bedelayaa hum ayaga min bacdi khawfihim cabsidooda ka bacdi amnan ilaahay nabadgelyuu siin yacbuduunanii way caabudayaan laa yushrikuuna ila wadaajin maayaan bii aniga shay-an waxba aayaddaana waxay ka hadlaysaa asbaabaha guusha ilaahay lagu gaaro ilaahay dadka uu guul ku siiya waxaa ka mid ah inaad ilaahay caabudid shirkigana iska ilaalisid inaad ilaahay caabudid shirkigana iska ilaalisid waa waxa aad guul ku gaari kartid ilaahay marka wuxuu leeyahy dadka mu'miniinta ah camalka saalixaana leh dhulka ayagaan gacanta u gelinayna ma karinaynaa sidii ummadihii ka horreeyey diintii aan raalli uga noqdayna waan u daynayaa diintaas ayaah makarin intii ay cabsi qabi jireenna amni iyo nabadgelya helayaan maxaa amni lagu heli karaa iyo nabadgelyo ilaahay diintiisa in lagu dhaqmo baa lagu heli karaa wacadda wuu u ballanqaaday allaahu alle aladiina kuwa aamanuu xaqa rumeeyey oo minkum idinka idinka oo u camiluu sameeyey asaalixaati acmaasha wan wanaagsan layastakhlifanna inuu u gacangelinayo hum ayaga fil ardi dhulkoo khaliif uga dhigayo kamaa sidii istakhlafa uu maamul uga dhigay alladiina kuwii min qablihim ayaga ka horreeyey walayumakinanna wuu u suurtagelinayaa lahum ayaga diinahum diintooda alladii diinkaasoo irtadaa uu alla raalli kaga noqday lahum ayaga walayubadilanna wuu u bedelayaa hum ayaga min bacdi khawfihim cabsidooda kabacdi ay cadowga ka baqi jireen amna nabadgelyu ilaahay siinaya yacbuduunanii way caabudayaan walaa yushrikuuna ila wadaajin maayaan bii aniga shay-an waxba adducaa lmustajaab ducada la aqbalayo qaala rasuulullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu caleyh wasalam almustajaab waa duca la aqbalayo maa asaaba kuma dhacdo cabdan addoon kuma dhaco hammun murug walaa xusnun iyo tiiraanyo iyo walwal oo fa qaala markaa uu yidhaahdo allaahuma allahayow innii anugu cabduka addoonkaagaana soo addoon ilaahay ma tihid addoon ilaahayoo miskiinaad tahay markii umadka amrugaysantaho tiiraanysantaho walwal iyo walbaharu kugu dhaco allaahuma innii cabduka ilaahu addoonkaagaana wabnu cabdika addoonkaaga ilmihiisii baana waa aabbaha waxaad ka adaysa wabnu amatika addoontaada ilmaheedii baan addoontu waa tila sheegayo waa hooyada hooyadii ku dhashay waa addoon ilaahay ayaba addoon marka sawaxliga u qaadan aad aragtay adugu addoomayda iska yidhahda marka soomaalidu adoon adba waata addoon ilaahay baa taha marka wabnu amatika adoontaada ilmahay dhashay baan aho waa hooyooyinkii naasiyatii fooddaydu biyadika gacantayday kuu jirtaa timuhu soo food ma leh ilaahu foodayda adaa gacanta ku haya waa maxay arrinkaygao dhan adaa gacanta kugu jiraa ilaahyo maadin waxaa tegaya fiya dhexdayda xukmuka xukumkaaga waa maxay ilaahay wuxuu kugu xukumay unbaa kugu soconaya siduu kugu talagalay caruur buu kugu talagelin waad heli caruurla'aan buu kugu talagelin ma helaysid caafimaad darraa ilaahay kugu talagelin sidaasaad ahaan marka xukumkaagu wuu socon cadlun waxaa cadaalad ah fiya aniga dhexdayda qadaa'uka waxaad igu xukumtay waa wax cadaalad aan ku karsoonahay haddaad xanuunsan tahay ha is odhanin ilahay muxuu aniga xanuunka igu riday hebel buu caafimaad qabaay war xanuunkaa kugu dhacay baa cadaalad ah dembigaa ilaahay kaaga dhaafayaa ilaahay kuma nibca inuu ku jecel yahaa laga yaabaa marka ilahay waxbaha la dagaalami cadlun ilaahu cadaalad weeye fiiya dhexdayda qadaa'uka xukumkaagu as'aluka waxaan wax kuu weydiisan bikulli ismin magac kasta oo huwa asagu laka adiga kuu sugnaaday magac kastoo aad leedahan ilah wax kuu weydiisan magacaasoo samayta aad ku magacowday bihi asaga nafsaka naftaada magac kastood adigu isku magacowday ilaah waa kugu baryayaa ow anzalta aad ku soo dejisay hu asaga fii kitaabika kitaabkaaga oo kitaabkaaga aad ku dhex sheegtay aw callamta aad bartay hu magacaas axaddan qof oo min khalqika khalqiga ka mid ah aw ista'harta ama aad la gooni noqotay bihi magacaas fii cilmilqaybi cilmu qaybka dhexdiisa cindaka adiga agtaada waa maxay magacyada ilaahay uu leeyahay qaybna waa naqaanaa qaybna waa wax cilmu qayboo ilaahay unbaa oga ma naqaan ilahay baa cilmigiisa la gooni noqdo cid ka warqabta ma leh intaasba ilaah waxaan wax kugu weydiisan an tajcala inaad ka yeeshid alqur'aana qur'aanka rabiica qalbii qalbigayga dooggiisa meelaha doogga aho barwaaqada aho indhaha u ronso mid arag ilaahu qur-aanka waxaad iga yeeshaa qalbigayga mid doog iyo barwaaqo ku noqda wa nuura sadri xabadkayga iftiinkiisa iyo laabtayda haa ilaahu sadrigayga mid waasiciya ilaahu ka dhig wa jalaa'a xusnii murugtayda mid fayda jalaa waa faydid ilaahu murugta iyo tiraanyada is haysata ilaahu mid ka fayda mid fayda ka dhig qur-aanka wadahaaba hammi tiiraanyadayda mid tagsiiya dahaabku waa tagsiin hammi waa tiiraanyo qofkii ducadaa ku ducaystaa ma jiro ilaa adhaba wuu tagsiiya allaahu alle hamahu tiiraanyadiisa iyo wa xusnahu murugtiisa wa abdala wuxuuna ugu beddelayaa ilaahay hu ruuxaas makaanahu tiiraanyada iyo murugta booskeeduna ilahay wuxuu ugu beddelayaa faraxan faraxan waa maxa farxad meeshii aad tiyanaayaysnayd oo ciilka qabtay oo murugada ku haysato istira iskugu furna ilaahay baa qalbigaaga farxad iyo wanaag gelinaya saxiixun waa xadiid saxiixa ah, rawaahu abu daawuud baa wariyey haadihi alcaqiidatu caqiidadan ayada ah kitaabku waa dhammaaday haadihi alcaqiidatu caqiidadan yatawaqafu waxaa ku dul istaagaya calayhaa dusheeda masiirulmuslimi qofka muslimkaa masiirkiisa iyo noloshiisa ayaa ku dul xidhan oo min sacaadatin liibaan ah aw shaqaa'in ayaan daro liibaan soo lama yaqaan qofkii caqiidadaa siday tahay u qaata waa liibaanaya aw shaqaa'inna waa maxay qofkii caqiidadaa ka taga qof nasiib daran buu noqonayaa ayaan daran min sacaadatin liibaan ah aw shaqaa'in ayaan darro wa inna ahama maa shay midka ugu muhiimsan wa inna ahama maa shay midka ugu muhiimsan fiihaa dhexdeeda ahaaday atowxiidu waa towxiid keliyeelid alladii towxiidkaasoo khalaqa allaahu alla uu abuuray alcaalama caalamka caalam baa wixii ilahay ka soo haro dhan liajlihi asaga darti adduunko dhan alla wuxuu u abuuray towxiid ilahay in la keli yeelo oo wa arsala alla uu u soo diray alrusula rususha litaxqiiqihi inay xaqiijiyaan oo hirgeliyaan towxiidkaas fa haadaa kani rasuulullaahi rasuulkii alla weeye sala allahu caleyhi wasalam baqiya wuu nagaado wuu joogay fii makata mako halaathata casharata saddex iyo toban caaman ee sano yadcuu xaaluu dadka ugu yeerayaa ilaa tawxiidin ilaa tawxiidin towxiid keliyeelid fii cibaadatihi ilaahay cibaadadiisa la keli yeelo iyo wa ducaa'ihi ilaahay baryadiisa waxdahu keligii duuna siwaahu asaga wixii ka soo haray in aan cibaado loo samaynin halkaa waxaad ogaatay nebiyullaahi moxamed markii la soo dirayay afartan sanuu jire saddex iyo toban sano ayuu magaalada maka uu ku dhashay oo nebiga nebinimadiisu ka bilaabatay uu joogo dadka ugu yeerayay saddex iyo tobankaa sano ka horna afartan sanuu sii joogay magaalada mako afartan sanouu horay magaalada u joogay oo uusan nebi ahayn iyo saddex iyo toban sano uu nebi ahaa oo magaaladii maka uu jooga isku dara waa konton iyo saddex sano markaa kabacdi buu ka hijrooba magaaladii mako madiinuu aada madiinuu markaa wuxuu joogay toban sano isku dara lixdan iyo saddexdaa sano ku dhinta marka waxyigu nebigu intuu kusoo degaya waa saddex iyo labaatan sano saddex iyo labaatan sano baa nebigu waxyigu kusoo degayay saddex iyo labaatankaa saddex iyo toban ka mid a ah xaggee joogay makuu joogay muxuu dadka ugu yeerayey towxiidka saddex iyo tobankaa sano iska xifdi qur-aanka alla wuxuu ku sheegay wa ana almasaajida masaajidu lilaahi allay u sugnaatee falaa tadcuu ha ku baryinina maca allaahi alla la jirankii axaddan qofna ilaahay keliga caabuda ma aha baryada la sheegayo qof bani aadam inta istaagayn waa baahnaya caawiya wax laga hadlayo cibaado ayaa laga hadlaya qofkii ilaahay caabudaya masaajidda ilaahay allaa lagu caabudaayo cid kale laguma caabudo wa min atawxiidi towxiidka waxaa ka mid ah an tu'mina inaad rumaysid bisifaati illaahi ilaahay tilmaamihiisa sooma inaan soo maray sifaatka ilaahi wuxuu asagu isku tilmaamay ama nebigiisu uu ku tilmaamay xaqiiq ahaan inaad u rumaysid wa minha waxaa ka mid a sifaatka alle alculuwu sarrayn oo lilaahi alla u sugnaatay calaa carshihi carshigiisana uu ka sarreeyo makhluuqoo dhan buu alla ka sarreeya taxqiiqan rumayn ahaan dhab ahaan ayaan u rumaynaynaa arrinkaas xaqiiq ahaan liqowlihi tacaala baana u daliila hadalka alla sarreeya alraxmaanu allaha raxmaanka istawaa wuu ka sarmaray cala alcarshi carshiga ayuu ka sarmaro wuu ka sarreeya ey calaa wartafaca maaqa jeer baan soo marray ey calaa wartafaca wa annahu alle subxaanahu nasahnaayey oo xumaan iyo ceebba ka hufnaayey maca cibaadihii addoommadiisa la jirankooda ayuu ahaaday bisamcihi maqalkiisa iyo wa ru'yatihi aragtidiisa iyo wa cilmihii ogaalkiisa qaala tacaala alla wuxuu yidhi asagoo la hadlaya yuu la hadlayey nebiyullaahi muuse iyo haaruun laa takhaafaa ha baqinina innanii anugu macakumaa la jirankiin baana waa bicilmihi asmacu waan idin maqlaa hadalkiinna wa araa meel kastoo joogtaanna waa u jeedaa bisamcihi wa ru'yatihi wa cilmihi ma soo marra baabkee halillaahu macanaa soo maaha wallaahu aclam halkaasuu kitaabkii inoogu joogaa ilaahay subxaana wa tacaala sheikha kitaabkaa iska leh dembigiisana ha dhaafo ilaahay camal wanaagsan oo uu jannada ilaahay ku muto ha kaga dhigo inagana kuwa ku intifaaca ilaahay ha inaga dhigo idinkana allah idinku anfaco wixii aan khaladnayna allah inaga dhaafo wixii aan saxnayna miisaanka xasanaadka allah inoo geliyo waa inoo insha allahu tacaala kitaabkan kitaabka xiga oo usuulu thalaatha iyo bacd alciid insha allahu tacaala kanaha lasoo diyaariyo si fiican ha loo soo xifdiyo itixaan baad gelaysaan wabilahi towfiiq sala allahu calaa nabiyina muxamedin waaalih